بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala kitaabu الصiyaami soonka kitaabkiisii weeye kani soonku waxa weeye ruknigii afraad ee arkaanta islaamka soonku luq waxa weye alimsaak afhaysi wey afhaysi wey waxaa ka mid a qowlka ka warramaya maryam inii nadartu liraxmaani sawma waxay maryama waxaan allaha raxmaanka ugu nadaray soon soonkan halkan ujeeda soonkii sharciga ma aha waxa weeye imsaak can اlkalaam in hadalkii ay ka afhaysato waaya kaasi waa xaqiiqadiisii lugawiga ahayd sharcanna waxaa weeye soonku imsaakun can اlmufaطir calى wajhi makhsuus qofkii in waxyaabihii afurinayay uu ka afhaysto weji khaasana uga afhaysto waxaana asal u ah wujuubkiisii qowlka ilahi uu ihi ya ayuha اladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam waxaa laydinku waajibiyey soonkii buu ilah yidhi iyo xadiidka nebigu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam bunya اlislaamu calaa hams xadiidkaas ayuu nabigu ku sheegay calayhi salatu salaam soonka waxaana la fard yeelay soonka shacbaan sanadii labaad ee hijrada waayahay soonku haddaba wuxuu leeyahay arkaan iyo shuruud iyo sunan iyo makruuhaad iyo muxaramaad ayuu leeyahay intaasna mualif wuu sheegi doonaa arkaantiisu waa saddex saa'imun wa imsaakun wa niya saa'imun waa qofkii soomanaa waniyatun iyo niyadii inuu qofki la yimaado wa imsaakun cani lmufairaat iyo inuu waxyaabihii afurinayay uu ka afhaysto saddexdaa rukni ayuu ku taagan yahay waayaha wuxuu yihi mualifku raximah اllahu tacaala yajibu sawmi ramadaan halkan wuxuu mualif ku sheegi doonaa afar arrimood arrin koobaad waxaa weeye xukmu sawmi ramadaan bisha ramadaan in la soomo xukumkeeda arinka labaadna waxa weeye maa yahbutu bihi sawmu ramadaan wuxuu ku sugnaanayo soonka ramadaanka ka saddexaadna waxaa weeye bima tahbutu eh, ru'yatu hilaali ramadaan waxay ku sugnaato aragtida bisha ramadaan maxay ku sugnaataa arrinka afraadna waxaa weeye idaa ru'ya alhilaalu bibaladin hal yalzamu sawm albuldaan اlأkhra haddii bishii laga arko wadan soonkii maku waajibaya wadamada kale ee bishaa laga arag wuxuu yidhi yajibu sawmu ramadaan ramadaan soonkeedaa waajibaya biikmaali shacbaan shacbaan dhammaystirkeeda la dhammaystiro alaaiina soddon ow amase ru'yat اlhilaali bisha aragtideeda ayuu markaa ku waajibayaa halkan wuxuu ku tilmaamayaa laba xukm xukun koowaad waxa wey xukmu sawmi ramadaan bisha ramadaan soonkeeda xukumkuu leeyahay oo ah in uu waajib yahay in la soomo waana shay macluum min addiin bidaruura soonka ramadaan inuu waajib yahay waa shay diinta laga ogyahay bidaruura qof kasta og yani waxay la mid tahay sida wujuubu الsalaa wujuubu الzaka wujuub اlxaj haddaba qofkii inkira soonku inuu waajib yahay soonka ramadaan qofkaasi wuxuu noqonayaa qof kaafir oo gaaloobay diintii uu ka baxaya ilaa inuu yahay qof jahliga lagu cudurdaaraya mooyaane oo waa kee kaasi waa qof yani qariibu cahdi biاlislaam mardhow soo islaamo ama wuxuu ku barbaaray baadiyo ka fog culummada nasha'a bibaadiyatin baciidatin can اlculamaa meel ayna culamo joogin oo miyi ah ayuu ku soo barbaaray marka qof weligiiba diin wax ka sheekeynaya aan maqal weeyaan oo dhaga xidhan qofkaasoo kale ku gaaloobi maayo hadduu inkiro eh, wujuubka soonka ramadaan mar hadduusan maqalba sidoo kale qofka markaa soo islaamay laakiin qofkii ka taga ramadaan soonkeeda asagoon markaa inkiraynin wax cudurdaarahan aan oga tegaynin sida xanuunkii iyo safarkii wax la midka aan oga tegaynin ee waxa weeyaan fudaydsi oo fudaydsanayo tahaawunan oga taga qofka asaga horta dembi weyn buu ku dhacay isla markaana culimmadu waxay dhaheen waa la xidhayaa cuntada iyo cabitaankana waa loo diidayaa fii nahaari ramadaan la siin maayo wax cunta iyo wax cabitaan isagoo jeel ku jira marka hadduu niyeystana waa khayr oo soonkii markaa waa asaxaya hadduusan niyeysanina de kuma kalifi kara inuu niyeysta niyadii laskuma kalifi karee waxaa weeye suuradii soonkaa u xasishay laakiin soonkii kama asaxayo mar hadduusan niyeysanin soonka uma jiro xataa hadduusan waxba cunin waxna cabi waa lagu leeyahay qalihii maalmahaas waayahay arrinkaas haddaba waa arrinka koobaad ee ahaa wujuubu sawmi ramadaan arinka labaad uu malif halka ku tilmaamay waxaa weeye ramadaan soonkeedu muxuu ku sugnaanaya waa laba arrimood mid ahaan buu ku sugnaanaya midka koobaad waxaa weeye ikmaalu shacbaan alaaiin bisha shacbaan in soddon buuxa laga dhigo oo la dhammaystiro mar bisha shacbaan hadday soddon buuxa noqoto waxaa weeye looma baahno bisha aragtideeda maalinta ku xigta waa soon ramadaankii weeye aragtina looma baahno ila bishu soddon kama badato arrinka kale ee bishu soon ay ku sugnaato waxaa weeye bishii in la arko bishii in la arko oo habeenka soddonaad la arko nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam sumuu liru'yatihi waafطiruu liru'yatihi fain humma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana aaaiin rawahu اlbukhaari yani bisha aragtideedana ku sooma aragtideedana ku afura taasi waa aragtidii ayay daliil u tahay sodobuuxadii shacbaanna wuxuu ihi fain humma calaykum haddii bishii laydinka qariyo maala daruur a idinka qariso faakmiluu ciddata shacbaana aaiin shacbaan marka waxaad dhammaystirtaan soddon dhammaystir wuxuu yidhi yajibu sawmu ramadaan ramadaan soonkeedu u waajibayaa biikmaali shacbaan shacbaan dhammaystirkeeda aaiinan soddon la dhammaystira waa mase ru'yat lilahi bisha aragtideeda ayuu ku sugnaanayaa waa hubuutu ru'yatihi bisha aragtideeda sugnaanshaheedu yaxsulu wuxuu ku xasilaya halka usoo qadar bicadlin qof caadil ah. wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay cadlaani laba qof oo ah, aragtidooda ayuu ku xasilayaa bisha aragtideeda ku sugnaanaysaa wa shardu lwaaxidi qofka waaxidka ah ee midka ay arkaya bisha hardigiisu waxa wey sifaة اlcuduuli kuwii caadiliinta ahaa sifadoodii i aصaxi laa abdin addoon maya oo addoon aragtidii bisha ku sugnaan mayso wamra'atin haweenayna bisha aragtideedu ku sugnaan mayso markuu mualifkii noo soo tilmaamay bisha ramadaan inay laba arimood mid ahaan ay ku sugnaato imaa in shacbaan soddon buuxa laga dhigo waa imaa in bishii la arko ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa aragtidii bisha qofkeebay ku sugnaanaysa qof caynkee ah tiro intee leeg baa loo baahan yahay wuxuu ihi wahubuutu ru'yatii bicadl hal qof oo caadil ah ayaa ku filan haddii bisha uu arko aragtidiisaa lagu soomaya hal qof oo cadli ah cadli markuu leeyahy mualifku wuxuu tilmaamayaa qof waxa weeye ahludiin ah oo diyaanada oo markaa fisqi aan lagu ogeyn dembiye kabaa'irana kuma dhicin dembiye sakaa'irana ma joogteeyo dembi sakiirana ma joogteeyo dembiyada kabaa'irtana uu iska ilaaliyaa qofkaa wey qofka haddaba hadduu hal qof oo caynkaas ah oo sifadaa leh haddii uu arko bisha waa lagu soomayaa waxaana taa daliil u ah xadiidkii ibni cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu idhi bisha ayaan arkay dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u warramay inaan bishii arkay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ku soomay dadkana uu faray inay soomaan xadiidka abu daawuud baa wariyey haddaba wakhtiga nabiga alayh slat slam ibnu cumar keligii oo bisha arkay ayaa lagu soomay haddaba qof cadli hadduu bisha arko waa lagu soomayaa waxaa kaloo dhacday wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ibnu cabaas uu warinayo in nin acraabi u nabigu u yimid calayhi الsalaaةu wasalaam dabeetana uu yidhi waxaan arkay bishii ramadaan dabeetana nabig wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam atashhadu an laa ilaaha ila اllah qaala nacam qaala atashhadu ana muxamada rasuulu اllah qaala nacam wuxuu ihi tawxiidkii ma qiraysaa shahaadataynkii ma qiraysaa wuxuu ihi haa nabi allow markaasaa nabig wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam ya bilaal adin fi الnaasi falyasumuu adan dadka gaadhsii buui ogeysii beri ha soomaane marka culimmadu waxay dhaheen bisha in hal qof oo arkay lagu soomo waa ixtiyaaan lisoom soomkii baa loo dadaalaya soomkii ayaa loo ixtiyaaday waa cibaado ixtiyaaan laha waxaa dhici karta qofkaas waxay u badantahay inuu run sheegayo marka ixtiyaaan lidalika ayaa cibaadadii iyadoo loo dadaalayo ayaa hal qof aragtidiisa lagu soomaya culimmadu waxay dhaheen bilaha kale sidaa ma ah bisha ramadaan keli ah ayaa waxaa weeye hal qof aragtidii ku sugnaanaysa laakiin bilaha kale sida shawaal iyo shacbaan iyo laba qof baa la shardinaya walidalik bay dhaheen cibaadada soonka unbuu khaas ku yahay hal qof marka leeyahay cibaadada soonka khaas ku yahay haddii dayn lagu xidho oo lagu muddeeyo bisha ramadaan gelitaankeeda ama alaaq dhicitaankii lagu mudeeyo bisha ramadaan gelitaankiisa ku sugnaan mayse hal qof in markaa uu arko macnaha alaaqi ku dhici mahayo dayntiina ku sugnaan mayso laakiin soonkii wuu sugnaanaya haddaba waxay khaas ku tahay soonka wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay cadlaani laba qof oo caadil ah shardi ah hal qof yani kuma fillo ee laba qof oo cadli ah ayaa shardi ah bisha inay arkaan qowlkan waa qowl laga xoog badan yahay wuxuu uga qiyaas qaatay bilihii kale ramadaanka wuxuu uga qiyaas qaatay bilihii kale bilaha kale laba qof baa la shardinaya saan soo tilmaanay laakiin wuxuu khilaafsan yahay labadii xadiid ee soo tilmaanay xadiid ibni cabbaas iyo xadiid ibni cumar ee nabiga alayh salat salaam uu faray ummaddii inay ku eh, soomaan waxaa weeye hal qof oo bishii arkay wuxuu yihi wa shardu lwaaxidi qofka waaxidka ah shardigiisu waxaa weeye sifat اlcuduul wuxuu uga jeedaa qofkan laleeyahay aragtidiisa lagu soomaya waa in sifadii dadka caadiliinta uu leeyahay oo maxaa looga jeedaa taas in waxa wey uu yahay qof muslim ah oo xor ah oo lab ah oo cadli ah macnaa haddaan si kale u dhigno qof markhaatiga geli kara inuu yahay qof markhaatigiisa waxaa weeye la cuskanayo inuu yahay maxaa kaa baxay markaa waa cadlu shahaada cadlu riwaaya kaa baxay laba cadli baa jira cadlu riwaaya wa cadlu shahaada cadlu shahaada waxaa loga jeedaa qof markhaatiga geli kara oo caadil ah waa qofka sifaadkan leh waa inuu muslim yahay gaal baa kaa baxay waa inuu xor yahay addoon baa kaa baxay waa inuu lab yahay oo haweeney baa kaa baxay waa in uu yahay cadli oo qof faasiqa kaa baxay kaas waa cadlu shahaada waa qofkii markhaatigiisa la qaadanaya dumarka markhaatigooda lama qaatamaya waa la qaataa laakiin arrimahan oo kale dumarku markhaatigooda lama qaato dumarku waxyaaba khaasa ah, sida noo imaan doonta fi kitaab shahaadaat ayaa markhaatigooda la qaataa maalan xoolaha oo kale waa la aqbalaa lakiin xuduudda oo kale iyo qisaasta iyo wixii la midka ah markhaatigooda lama qaato tanna waa la mid markhaatiga dumarku yani hadday haweenaya bisha dhahdo waan arkay keligeed lama aqbalay addoon sidaas oo kale ee waxaa weeye qof gaala saas oo kale ilmo yar saas oo kale ilmo yar saas oo kale waa inuu qof muslim oo mukalaf oo xor oo lab ah oo cadli u yahay riwaayada laakiin cadlu riwaaya markaan leenahay waa dadka axaadiidta nabiga alay sl slam warinaya laftooda waxaa loo shardiya inay cuduul yihiin cadaalad baa loo shardiyaa cadaaladdaas waxaa weeyaan dumarkiina way soo gelayaan addoomihiina way soo gelayaan addoomaha riwaayadu waa la aqbali dumarki waa la aqbali waa cadlu riwaaya haddii mar ay diyaanadu hagaagsan tahay muslimiin ay yihiin laakiin fii baab shahaada maya wuxuu ku yihi washard lwaaxidi qofka waaxidka shardigiisu sifat lcuduuli sifadii cuduusha weeye filasaxi wejkaa saxnimada badan haddaan qabano laa cabdin addoon maya oo addoonkii waxaa weeye haddii bishii u arko keligii lagu soomi maayo wamra'atin haweenayna waa la mid oo hayadna hadday bishi aragto lagu soomi maayo wuxuu yidhi waidaa sumnaa haddii aan ku soonno bicadlin qof cadli ah oo walam nara alhilaala bishii aanan arag bacda aaaiina soddon cisho kadib aftarna waan afuraynaa filasaxi wejkaa saxnimada ah, badan haddaan qabanno wain kaanat isamaau samadii hadday doonto haba ahaato musxiyatan mid faydan haddii qof cadli ah aan ku soonno hal qof baa bishii arkay cadlina ah waana ku soonno soddon cisho markii aan soomanayn waxaa weeye waan afuraynaa aftarna waan afuraynaa fil asaxi buu ku yidhi masalada khilaaf baa ku jira u fiirso wain kaanat الsama musiyatan xataa hadday samadu ay tahay mid faydan yani xujo sharci aan ku soonnay soddon buuxana waan soonnay de wixii ku xiga waa un shawaal ilaan bishu koob iyo soddon ma noqoto qowlka asax ka soo horjeeda muxuu leeyahay maya ma afurayn maxaa yeele fitrigaas waxaa ka waaj ka laasimaysuu leeyahay bishii shawaal inay hal qof ku sugnaato bishii shawaal inay hal qof kuma sugnaato hal qof kuma sugnaato laakiin waxaan leenahay bisha shawaal hal qof kuma sugnaato waa run laakiin hadda dimnan bay ugu sugnaanaysaa qofkani wuxuu ka barkhaad kacay bishii ramadaan soo ma soddon baa dhammaatay dimnan bay marka usoo gelaysaa shawaal dimnan yani ayay usoo gelaysaa waxay la mid tahay bay dhaheen culimmadu sida waxa weeye nasabka iyo abtirka iyo dhaxalka dumarka markhaatigooda lama aqbalo dumarka markhaatigood waxa la aqbalaa maalan dhalmado kale hadday dumar ay gabadh ka dhaliyaan maalan daan gabadhaas annagaa ka umurinay oo inankaas iyadaa dhashay inankaa waa loogu abtirin aabbihii wuuna dhaxli hooyadii wuu dhaxli aabbihiina wuu dhaxli u fiirso hadda ayagu haddii ka markhaati ka lahayn qofkan ayaa qofkan ku abtirsanaya ama qofkana qofkan dhaxlaya lama aqbalayan markhaatigooda ragma la aqbalaya laakiin hadda waxa loo aqbalaya dimnan markhaatigan dambe wuxuu raacsanya hore ee ahaa dhalmada mar hadday dhalmada ka markhaati kaceen dhaxalkii iyo nasabkiiba dhalmadaas raacsan yihin marka dibnan buu u sugnaaday yabutu tabcan maa laa yabutu istiqlaalan wakii qaacidai fiqiga ahayd tabcan waxaa u sugnaada wax aan madax bannaani u sugnaan wuxuu hi waidaa sumna bicadlin qof cadli haddii aan ku soonno walam nara alhilaala bishi aanan arag bacda alaaiina soddon cisho kadib aftarna waan afurayna fi lasaxi wain kaanat isamaau samada haba ahaato musxiyatan mid faydan waidaa ru'ya alhilaalu bishii haddii la arko idaa ru'ya haddii la arko damiirku wuxuu noqonayaa alhilaal bibeledin wadan haddii laga arko lazima xukmu xukumkiisu wuxuu ku waajibayaa albaled alqariib beledkii dhowaa duuna albaciid kiisa fogaase ku waajibi maayo fi lasaxi walbaciidu kii fogaa waxaa weeye masaafatu اlqasri beledka jira masaafadii salaada lagu qasrinaya ama lagu gaabinaya wa qiila waxaa la yidhi biikhtilaafi اlmaطaalici arrinkaas wuxuu ku sugnaanayaa maطaalicda kala duwan yani bucdiga waxaa loo egeeyaa yani cadceeda soo bixitaankeeda inay ku kala duwan yihiin labada wadan qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay haadaa kan dambe ayaa asaxu asaxnimo badan oo ahaa ikhtilaafu اlmaطaalic wallaahu aclam wuxuu ku yidhi haddii bishii laga arko beled xukunkii beledkaas wuxuu ku waajibayaa beledkaa ama magaaladaas laga arkay meelaha iyo degmooyinka ku dhow oo ayagana soonkii uu ku waajibaya xataa haddii aan laga arag laakiin kii fogaa ku waajibi maayo maala hargeysa hadii laga arko dee soonkii ku waajibi maayo meel fog maalan masar oo kale ku waajibi maayo ama maalan oo kale eh, haddaan dhahno shaam oo kale ama turkiga oo kale ku waajibi maayo ilaan waddan aad u fog waynu isku mataalacayna nahayn haddaba qurbiga iyo bucdiga maxaa loo eegayaa laba qowl baa jira yani waddanka inuu dhow yahay iyo inuu fog yahay maxaa loo eegaya waxaa loo eegayaa buu yidhi laba qowl baa ku jira qowl koobaad wuxuu leeyahay masaafat alqasri baa la eegayaa labada wadan ee waxaa weeye masaafat alqasri isku jira wax ka yar way isku dhow yihiin laba magaalo oo masaafat alqasri wax ka yar ee u dhaxayso waa isku xugub hadda hargeyse iyo maalan iyo eh, gebile oo kale masaafat alqasri baa isku jira wax ka yar konton kilomitr baa udhaxaysa haddaba haddii halkan laga arko hadii masaafa qasri ay gaaraysa w ka badan soonkii ku waajibi mahayo maala haddii u dhaxeeyo boqol kilomiter labadi magalo udhaxayso waxa way kala fog yihiin isku aragti ma aha markaa mid kasta aragtideeda ku soomaysa qowl saasuu qabaa oo wuxuu leeyahay masaafa qasri sharcigu axkaam badan buu ku xidhay sida salaadii wii la midka ah qowl kalena wuxuu leeyahay maya ee eh, qurbiga iyo bucdiga waxaa loo ogyahay biikhtilaafi almaaalic maaalicda kala duwanaanshaheeda maaalicda waxaa loo jeeda cadceedda soo bixitaankeeda iyo dayaxa soo bixitaankiisa yacni hadday isku matlac yihiin oo cadceeddu mar u soo wada baxda marna u wada dhacdo waxa weeyaan waa laba wadan isku dhow haddii mid laga arka bishii midkii kale soonka uu ku waajibaya haddii laakiin isku matlac ayn ahayn oo cadceeddu mar u soo wada bixin waxa weeyaan waa laba wadanoo kale fog markaa soonkoodu isku mid ma noqonayooo mid kasta aragtidiisuu leeyahay mid kasta aragtidiisa ayuu yeelanaya haddii mid laga arkay midkii kale la sooimahaya asna aragtidiisubu eegaya waayahay imaam nawowi wuxuu rajaxay qowlkan dambe ikhtilaafu lmaaalica madhabka kalea muctamadu oo asax ah bisha aragtideedu wax calaaqoy la leedahay masaafatu اlqasri maba jirto midda kale masalada nas baa ku soo arooray ikhtilaaf almaطaalic xadiid baa ku soo arooray oo xadiidkaasi waa ma xadidka muslim ka wariyey min can kurayb taabiciga la yidhaahdo kurayb wuxuu yidhi bishii baan ku aragnay buu yidhi shaam annagoo joogna bishii ramadaan shaam waxa wey waa mandiqada waddamo badan hadda ay ku yaalaan sida urdun falastiin waxaw lubnaan iyo suuriya mandiqadaasoo dhan ba waxaa isku yihahdaa shaam waayahay shaam baan joognay buu ihi dabeetana bishii ayaan aragnay kadibna waxaan imid buu ihi almadiina madiina almunawara ibnu cabaas baa wuxuu ihi goormaad bishii aragteen waxaan aragnay baan idhi buu ihi habeenkii jimcaha wuxuu ihi ma adiga arkay wuxuu ihi haa kurey baa dhahaya haa waan anaga arkay buu ihi dadkuna way arkeen wayna soomeen mucaawiyana wuu soomay mucaawiya marka ka ahaa amiir waxa weeyaan khilaaf alislaamiya shaam buuna deganaa oo caasimadiis ahayd wuxuu idhi ibnu cabaas haddaba annagu waxaan aragnay habeenkii sabtida habeen baan ka dambaynay kama tegayna inaan soomayno ilaa aan tiradii dhammaystirno xataa nukmil alcidda markaasa waxaan idhi buu idhi oo miyaadan ku kaaftoomaynin aragtidii mucaawiye iyo soonkiisi isagoo amiir lmuminiina markaasuu yidhi maya haakada amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam sidaasuu nabigana faray buui bimacnaa isku malao ma nihiin saasoo kala wada culimada saas u fasireen isku malaco ma nihiin oo idinkuna shaam baad joogtaan annaguna madiina munawaraan joognaa masaafo dheer baa noo dhexaysa isku mataalic ma nihin cadceed iskubar nooma soo baxdo iskubar nooma dhacdo marka idinkuna malciina leedihiin annaguna malac annagaan leenahay halkaas marka loo cuskaday inta badan maaalicdu waxay isu khilaaftaa bari iyo galbeed laakiin maaalicdu iskuma khilaafto waqooyi koonfur wadan hadduu waqooyi fii aqsa shimaal ku yaala wadan kalena fii aqsa aljunuub koonfurta meesha u dambaysa hadday isku toosan yihiin oo khadkoodu isku khad u maro waxa wey waa isku maطlac cadceeddu mar mayso wada bixi saa loo socda laakiin madaalic maxay ku kala duwan tahay haddii wadankan uu bari xigo kana uu galbeed xigo markaas madaalicu kala duwanaanaysa oo saacaadkiiba awqaaddii kala duwanaanayaan kala horeynayaan wuxuu yidhi waidaa ruya haddii la arko bishii beled wadan hadii laga arko ama degma hadii laga arko laazim alxukm xukumkiisu wuxuu ku laazimayaa albaled alqariib beledkii dhowaa duuna albaciid beledkiisa fogaase ku laazimi maayo fi lasaxi wajka asaxnimada badan walbaciidu beledka fogi waxa weye masaafatu alqasri masaafadii salaada lagu gaabinayo lagu qasrinayay wey waqiila waxaa lihi biikhtilaafi almaaalici maaalicda kala duwanaanshaheeda ayuu markaa baciid ku noqonaya kii fogaa waxa weye biikhtilaafi almaalic hadduu ka yani malac duwan yahay oo cabcdu mar uso wada baxayn waa baled baciida qultu waxaan idhi haadaa qowlkan dambe ee ikhtilaafu lmataalicaya ah ayaa asaxu asaxnimo badan wallaahu aclam waidaa lam nuujib haddii ayn aanaan ku waajibinin cala albaladi alaakhari beledkii kale soonkii haddaanaan ku waajibinin waa beledkii fogaaye oo fasaafara ilayhi ooga soo safro beledkii fogaa min baladi ru'yati beledka aragtida uga soo safro falasaxu waxa weeyaan annahu qofkii dheh yuwaafiquhum inuu fi sawmi sawmkii aakhiran xagga dambe waman qofkii saafaras ka safraa min albaladi alaakhari beledkii kale ilaa beledi ru'yati beledkii aragtidana u safraa cayada macahum wuu la ciidayaa waqadaa yowman maalinna wuu qallaynayaa wuxuu yidhi haddii beledkii kale ee fogaa beled baa laga arkay beled kale oo ka fogna lagama arag haddaba wadankii bisha laga arkay ee maalin horeeyey ayuu qofkan ka soo safray wuxuu u safray wadankii kale ee fogaa ee bisha laga arag wadankaas wax soonkii xagga aakhiran kale kaga waafaqaya xataa haddii asagoo soddon buuxo uu soomay soddon buuxo hadduu soomay xataa xagga dambe uu kala soomaya wuuna kala ciidaya maxaa yeelay mar haddii waddankaa uu u safray waddankaa xukumkiisii ayuu markaa aadanaya oo xukunkiisibaa ku waajibaya waxaana la wariyey ibn cabaas inuu qurayb sidaa faray qurayb wuxuu ka soo safray beled ruya sooma beledkii bisha laga arkay oo shaam ahaa wuxuu yimid madiine oo bishii he yani maalin ka dambaysay oo sabtidii laga arkay isna ayagoona jumcadii arkeen marka maalin bay ka horreeyeen wamaca daalika waxaa laazim ku noqonaya qofkaas hadda qurayb oo kale waxaa laazim ku noqonaysa inuu markaa eh, madiine uu la soomo oo soonkii la dhammaystirto lana ciido taa cagsigeeda haddii uu ka soo safro waddankii kale ee bisha laga arag oo usoo safro waddankii laga arkay ee waxaa weeye maalin ka horreeyey la ciidaya xataa haddii uu siddeed cisho uu soomaa hadduu sideed cisho soomana wuu la ciidaya hadduu sagaal iyo labatan la ciidaya balfus sideed iyo labaatan marka haddii uu soomay wuu qalaynaya waqadaa yowman waa kan kuleyahay mualifku waqadaa yowman leeyahay waa hadduu sideed cisho he uu soomay ayagana sagaal labaatan bu u ahaa kana sideed labaatan buu tirsanayay maalintii soddonaadna waxayba noqotay ciid wuu la ciidaya asagoo sided labaatan buu soomay soo ma maalintii wuu soo qalaynaya haddii uu asagoo sagaaliy labaatan soomay ayagona soddon buuxa ay soomeenna marka wuu la ciidaya laakiin wax qaloo lagu leeyahay ma jiro hadda minhaaj marka uu leeyahay waqadaa yooman waxa wey haddii siddeed labaatan cisho uu soomanaa asagoo soo soomay markaa wuu qalaynaya waman qofkii asbaxa waa barista mucayidan asagoo ciidaya oo fasaarat ay socotaa safiinatu doontiisii ilaa baldatin wadan baciidatin oo fog ahluha ah, ahalkeedu siyaamun ay sooman yihiin falasaxu waxaa weeyaan annahu yumsiku inuu afhaysanayo baqiyata alyowmi maalintii inta ka harsanayd inuu afhaysanayo wey qofkani wuxuu aabariistay isaga oo mucayidan isagoo ciidaya dabeetana wuu safray diyaarad buu ku safray ama suu maalku tilmaamaya wuxuu ku safray dooni dabeetana wadankii uu tegey ee doontiisa gaadhay ama diyaaraddii caga dhigatay ayaa wuxuu la kulmay wadankii oo laga soomaya isaguna waddanku ka soo tegey waa laga ciidayay marka ayada ah wuu af haysanayaa maalinta inta ka harsan lama dhihin wuu soomaya ilan qofkani isagoo mucayidin waa beri sooma oo muxuu af haysanayaa yani maxaa yeele waddankan uu soo degay ayuu la xugum noqday maadaama marka waddankan laga sooman yahay macquul maaha asna inuu ciido waddankana waxa wey laga sooman yahay marka waddankaasu raacaya oo la xugum noqonaya waayahay wuxuui waman asbaxa qofkii waa bariisa mucayadan asagoo ciidaya fa saarat safiinatu doontiisa u socoto ilaa beldatin wadan baciidatin oo fog ahluhaa ahlkeedu siyaamun ay sooman yihiin fal saxu yani ahluhaa ay ahlubeldati siyaamun ay sooman yihin fal asaxu waxaa weeye annahu yumsiku baqiyat اlyom maalinta inta ka harsan ayuu afhaysanayaa waaya aslun faslkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa rukniga niyada ila waa kaan soo tilmaanay inuu soonku leeyahay arkaan arkaantiisuna ay saddex tahay waxaa weye niyo iyo imsaak iyo saa'il qofkii soomanaa haddaba rukniga niyada ayuu halkan ku tilmaami doonaa axkaamtiisii oo faahfaahsan ayuu sheegi doonaa yacnii wuxuu ka hadli doonaa inuu eh, markaas yahay waajib in qofkii uu niyadii la yimaado inuu niyadii bariisiiyo hadduu soonku waajib yahay laakiin hadduu soonku sunno yahay inuusan inaysan waajib ahayn niyadii inuu bariisiiyo qaabka u niyeysan lahaa kayfiyat niya ayuu tilmaami doonaa iyo masaa'il ku tacalluqa wuxuu yidhi anniyatu niyadii shardun shardi weeye lisawmi soonka ayay shardi u tahay mualifka halkan shardi uu ka cabiray waxaana soo tilmaamay niyadu inay tahay rukni rukni weeye rukniga iyo shardiguna waxay ku kala duwan yihiin labadoo horta maa laabudda minhu waa laga maarmaan haygu la'aantii ma asaxayo rugniga hadii la waayo haygii ma asaxayo hardigana ma asaxayo laakiin waxay kala duwan yihiin hardiguna hayga uu ka baxsan yahay maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisa ruknigana waxa weya hayga maahiyadiisa ayuu ku jira maalan markaan ka hadlaynay salaada shuruuddeed waxaa ka mid aha dahaarada daharadu way ka baxsan tahay salaada laakiin waxaad rabaa yani hardigaasi dahaarada ah inuu socdo ilaa salaada ka dhammaanayso laakiin xaqiiqadiisu ka baxsan tahay salaada rukniguse wuxuu ku jiraa shayga maahiyadiisa xaqiiqadiisa maalan rukuucdii iyo sujuuddii iyo takbiirat ixraamkii iyo faatixadii waxaas o dhan waxa waa arkaan fi sala salaadii bay ku dhex jiraan haddaba mualifku muxuu uga cabiray niyadii shardi iyada oo rukni ay tahay culimmadu waxay dhaheen yani waa min baabi tasaamux way iska fudaysadaan fuqahada oo mararka qaarkood ruknigii ayaga waxay ka cabirayaan shardi maadaama labaduba ay yihiin maa laabudda minhu wax lama huraan haddaba niyadu waxa weeye rukni ayay soonka u tahay la'aantii ma asaxayo bal ee soon keliya maahe cibaadaadkoo idin ayay markaa shardi u tahay ama rukni u tahay sida salaaddii soonkii zakadii xajkii dhammaan waa wea waa rukni weyaan nabig wuxu ala sl inama alacmalu biniyaat maxalka niyaduna waa qalbiga haddaba qalbigu ma ka nihaysanaya soonkii ee shardi maaha inuu ku dhawaaqo waayahay niyaduna waa inuu qofku uu niyeysta berri inuu soomayo oo ramadaankii uu soomayo xataa haddii culamadu waxay dhaheen marka uu suxuuranayo uu u si u soomo ama biyihii u cab isaguusan berri oomin taasaa ku filan taas ayaa ku filan niyadii u noqonaysa waaya niyadu shardi maha qofki inuu intuu soo fadhiisto qalbi ku soo xaadiriyo oo si dadka qaar caamad ay moodayaan ama ku dhawaaqo nawaytu sawma hadin can adaa'i fardi shahr ramadaan hadihi sana lilahi tacaala iimaana waxtisaaban sida dadka qaar wuxuu ku yidhi aniyatu niyadii shardu shardi wey lisoomi soomkii bay shardi u tahay wayushardu waxaa la shardiya lifardii faradka soonkana waxaa loo shardiyaa tabiyatu niyadii in la barisiiyo ama in la baryo ayaa loo shardiyaa tabyiidkan waxa weyaan qofku inuu habeenkiisi niyeysto oo niyada habeenkii barisiiyo macnaha fajarka ka hor inuu niyeystaa taasaa shardi ah waa soonka faradka ah ama ramadaan ha ahaado ama nadar ha ahaado ama kafaare ha ahaado ama soon qalla ha ahaado soon kasta oo waajiba oo inuu habeenkii qofki si niyeystaa maalinnimadii hadduu niyeysto ma asaxayso wuxuu nabigu yidhi alayhi الsalaaةu wasalaam man lam yubayit الصiyaama qabla اlfajri falaa صiyaama lah qofkii aan barisiinin soonka fajar ka hor soon male buu nabigu yidhi alayhi الsalaaةu wasalaam waxaa lagu xambaaray xadiidkan faradka ayaa lagu xambaaray waxaa noo imaan doonta soonka sunnaha ah in tabyit niy aanay shardi ahayn qofkii xataa maalinimadu iska niyeysan karo inoo imaan doonta haddaba soonka faradka ah habeen walba qofku waa inuu niyeystaa habeen walba waa inuu niyeystaa maxaa yeelay maalin walba oo ramadaan ka mid ah waa cibaado mustaqila oo ka madax bannaan maalintii ka horraysay maalintii ka dambaysay sida salaadaha shanta ahaba aan leenahay salaad kasta waa in niyadeeda la yimaada oo shanta salaadoodba mar ba aan la niyeysan karin marka waa in maalin walba niyadeedii uu la yimaadaa maxay labadii maalmood ee isku xigay waxa soo kala dhexgelaya habeenkii habeenkiina waxaa lala imaanaya waxee soonkii lidku ah sida cuntadii cabitaankii iyo jimaaci marka macquul ma aha qofkii inuu intuu habeenka horreeya ramadaanka niyeysto bishoo dhan uu sidaa ku soomo inkastoo culamada qaar ay qabaan imaam maalig baa qaba afarta imaam maalig baa qaba habeenka u horreeya ee bisha ramadaan inaad niyeysan karto oo wuxuu ka dhigay ramadaanka oo dhan hal cibaado ka dhigay yani eh, maalmahan wuxuu ka dhigay sida yani arkaantii salaada oo kale rukuucdii iyo yani ajzaadii halkii cibaada ayuu ka dhigay waayahay lakiin madhabkeenu waa sidaan soo tilmaanay inuu habeen walba u nihaystaa wuxuu yidhi wayushtaradu waxaa la shardiyaa lifardi lifardi som somka ardkiisa waa loo shardiyaa tabyit niyadii in la barisiiyo oo saxiixu صيح waxa weya annahu shaniga laa yushtardu tabyiidkii inaan loo shardinayn annisfu اlaakhiru niska dambe oo min aleyl habeen ka وأنه والصحيح هو أنه شانية لا يضر إنه سنبين على كل عونتانك والجماع جماعي بعدها أي بعد النية النية كذب وأنه شانية لا يجب إنه سنواجب واجبين التجديد نية إنه عسماني سيدا نام هدي والصحيح ثم طبيتنا تنبه سوبر أرغو حكوري نية شرط ما قفك إنه نيستو رمضان كي سون كيسي niska dambe ee habeenka habeenka aakhirkiisa inuu niyeysto shardi maaha habeenka awalkiisu niyeysan karaa khilaf baa ku jira masalada lakin waa khilaaf daciif qowlka saxiix ka soo jeeda wuxuu leeyahay habeenka aakhirkiisa inuu niyeystaa shardiga laakiin qowlkaas waa qowl daciif wuxuu sawiraya mataqaanaa wuxuu leeyahay mar haddaysan suuragal ahayn in niyadii lala xidhiiriyo awal cibaada yani fajarka markuu dilaacayo niyadii lala xidhiir waa adagta oo yani fajarka in la muraaqabaya adag haddaba bal ha loo dhoweeyo un niyadii oo aakhir leyl ha niyeysto habeenka niskiisa dambe lakiin sida saxiixa shardi ma aha waaya waxaa nabig alay slam u ilaaqay xadiidka wuxuu leey man lam yubayit الصiyaam min alleyl buu nabig alay slam muusan dhihin awal leyl iyo aakhir leyl muusan ku qaydin aakhir leyl nabig alay slat slam sidoo kale qofkii haddii uu niyeysto niyadii ramadaanka ma u bannaan tahay inuu cuntadii cuno ama uu jimaac uu sameeyo way bannaanta wuu ka dambaysiin karaa niyadii kadib cunto iyo jimaacba dadka qaar baa dhihi dadka caamada soonkii baan niyeysta oon xidhay marka wax cunto oon cunayo ma jirto xaaskayga inuu dhawaan lahayn de taasi waa jahli qofkii way u bannaan tahay haddii uu niyeysto maalan fii awali leyl buu niyeystay soonkii wuu seexday aakhir leyl buu soo toosay way bannaantay inuu cunto iska cuno iska cabo reerkiisa inay kulmaan way bannaantay wax dhibaa malag haddii qofkii uu awala leyl uu niyeysto soonkii dabeetana uu seexdo uu soo tooso niyadii inuu cusboonaysiiyo ma waajibbaa maya waajib maaha waajib ma aha hurdadu lid kuma aha soonka oo qofkii asagoo soomam wuu seexan karaa saa darteed ma diidayso wuxuu uhi wasaxiixu annahu laa yushtarad inaan la shardinayn weeye annisfu alaakhiro ee niska dambe ee mina leyli habeenka inaan niyadii loo shardinayn inuu niyadii bariisiiyo wa annahu shaniya laa yaduru inaysan dhibayn alaaklu cunitaankii waljimaacu jimaaci bacdaha bacda niyati niyada kadib inaysan waxba yeelin niyadii oo niyadii aysan dhaawac u geysanayn ama niyadii aysan maaragtay eh, dhibayn وأنhu شaaniga laa yajiب inuusan waajib ahayn التجديidu in la cusboonaysiiyo niyadiidana ama haddii uu seexdo qofkii uma dabaytan tanabah uu soo baraarugu soo tooso yaصixu waxaa asaxaya annaflu sunihii biniyati niye ayay ku asaxayaan qabla الzawaalic cadceedu intaysan zuulin ka hor u niyeysto wakadaa saasoo kale yaصixu usoo qadar halkaa biniyati niye ayuu ku asaxayaa sunihii bacdahu ay bacda الzawaalic cadceedu markay zuulso kadib fii qowlin qowl haddaan qabano halkan sunnihiibu ku tilmaamaya markuu mualifku noo soo tilmaamay niyadii faradka ayuu sunnaha niyadiisiina halku tilmaamaya wuxuu ku leeyahay soonka sunnaha ah shardi maaha in la bariisiiyo niyadiisa sida faradka ee way bannaan tahay qofkii in uu niyeysto soonkii sunnaha qabla zawaal cadceed intay zuulin ka hor way asaxaysa qofkii wuxuu bariistay asagoo aan wax soona niyada ku haynin dabeetana barqadii sagaalkii subaxnimo asagoo weli waba cunin waxna cabin ayuu hi maanta biskaba soomaaba ama waxaa loo sheegay maanta inay tahay maalin fadli badan maalan yoma caashuura inay tahay ama yoma carafa isna habeenkii maba niyeysanin way bannaanta wax dhiba male soonkiina wuu asaxaya waa qabla zawaal waxaana taa daliil u ahaa xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi maalin maalmaha ka mida ah nabiga alay sla slam baa noo yimid dabeetana wuxuu ihi wax cuntaa ma haysaan waxaan idhi maya wax cuntaa ma hayno dabeetna nabig uri alay slam fainii idan asuum waan soomayaa buui maalin kale nabig alay salaam baa noo yimi bay tidhi wuxuu idhi wax cunto ah ma haysaan waxaan idhi haa haddaba wuxuu ihi waan afurayaa in kasta oo niyeystay inaan soomo haddaba qofkii soomanaa soonka sunnaha wuu jebin karaa qofkii aan habeenkii niyeysan soonka sunnaha maalintii wuu niyeysan kara lakiin qabla zawaal wixii duhur ka horeeya weyaan wixii duhur ka horeeya waxa wey wuu niyeysan karaa niyadii wuu la iman karaa soonkiisina saasuu u asaxaya wuxu uhi wakada bacdahu fii qowl qowlkan wuxuu leeyahay waa qowl laga xog badan yahay xataa bacda zawaal soonkii wuu niyeysan karaa soonkii sunnaha ah cadceeddii oo zuushay kadib xataa bacda duhur xataa soonkii sunnaha wuu niyeysan karaa lakiin qolka waa laga xog badan yahay wuxuu ihi saxiix waxaa weeye wejiga saxiixa ah ishtiraadu xusuuli shardi sawmi shardigii soonka xasilitaankiisa inuu shardi yahay min awali nahaari maalinta awalkeedii macnaha wuxuu leeyahay qofkan soonka sunnaha niyeystay maalinta awalkeeda waxaa shardi ah inuusan la imaanin wax soonkii burinaya oo shardigii soonka uu ilaaliyey oo cunto uusan cunin cabitaan uusan cabin jimaac uusan samaynin ayaa shardi ah haddii uu la yimi intuusan niyeysan ka hor wax soonkii lid ku ah dee markaa niyadii u asix mayso ilan soon waxaa weeye cunto ay ka horreysa ama cabitaan uu ka horrey ama jimacu ka horrey wey marka wuxuu ku uhi wasaxiix waxaa weeye ishtiraadu xusuuli shardi soomi shardiga soonka xasilitaankiisa inuu shardi yahay min awali nahaarin yani nahaarka maalinta awalkeedii maalinta awalkeedina waa fajarka markii uu dilaacay laga bilaabo waa inuusan la imaanin wax soonkii ka hor imaanaya ama kufri ha ahaado gaalnimo ama jimac ha ahaado ama cuntaan ha ahaado ama junuun ha ahaado ama xayd ha ahaado ama nifaas ha ahaado wax kasta oo soonkii lidku ah waa inuu ka dhowrsanaa intii ka horraysay niyadaas laga bilaabo fajirka markuu dilaacay wayajibu waxaa waajiba atacyiinu inuu cayimo niyadii fi lfardi faradka dhexdiisa wa kamaaluhu kamaalu tacyiinina waxaa weeye fii ramadaan ramadaanka dhexdiisa an yawi inuu niyeysto sawma hadin berri soonkeeda can adaa'i fardi ramadaan ramadaanka faradkiisa wadashadiisa ramadaana haadihi sana ramadaanka sanadkan ramadaanka waxaad u baafinaysaa sanadka lilaahi tacaala ilaahay na uu markaa u soomayo wuxuu ku yidhi niyadii waa inuu cayimaa soonkii faradka ahaa macnaha wuxuu u jeedaa in uu niyeysto habeen walba inuu berri ka soomayo ramadaan hadduu nadar soomayo inuu nadar ka soomayo hadduu kafaaro ka somayo inu kafaaro ka somayo waa inuu cayimaa soonkii faradkaaba laga hadlaya soonka sunnada asaga caytacyina uma baahna laakiin soonka faradka hadduu nadar yahay inuu nadar sheegaa nadar ah, qalbiga ka niyeystaa hadduu kafaara yahayna waa inu kafaara haddii uu ramadaan yahayna waa inuu ramadaan u niyeystaa tacyiinku waa kaa sida salaadihii baan u dhahaynay niyat tacyiin waa shardi tacyiinu niya waa shardi oo salaaddii faradka ahayd inaad farad u niyeysato kuma kaafinayn waxaa shardi ahayd inay duhur tahay inaad niyeysato ama inay casar tahay ama inay maqhrib tahay soonkana waa saasoo kale waa inaad cayintaa soonka waxaad ka soomaysa muxuu yahay ma ramadaanba ma waxa weye nadarba ma kafaara soonkii faradka ah wa kamaaluhu ay kamaalu tacyini tacyinka kamaalkiisuna waxaa weeye an yanwiyi qofkii inuu niyeyso sowma hadin beri soonkeeda can adaa'i fardi ramadaana haadihi sana sanadkan ramadaankeeda ramadaanka faradkiisa gudashadiisa inuu ka niyeysto lilahi tacala ilaahayna uu u soomayo وفي الأداء أده وحاكسوا والفرضية فرضنمدي والإضافة وتيرنتي إلى الله تعالى إله لو إضافة الخلاف المذكور خلاف كلا وصوا الشيء في الصلاة صلاة دي والصحيح وحويان أنه لا يشترط إن نشتردين تعيين السنة السنة دي عيمتان كذي وحكوري أن كمال التعيين سيدا أفي عن وحوي إنه نيستو قاب كانوا نيستو أو inuu niyeysto bari inuu soomayo ramadaan inuu ka soomayo ramadaankaas inuu yahay farad addana uu yahay sanadkan ramadaankiis inuu ka soomayo waxba kama tegin marka wix alla wixii niyada ku jira oo dhan wuu sheegay inuu ramadaan yahay ramadaankaasna adda yahay faradna uu yahay sanadkan uu ka soomayo ilahay dartiina uu soomayo inta inuu niyeystaa saasa u fiican buui si markaa eh, niyadii waxyaabaha lidka ku ah ay uga soo conto waayahay laakiin niyadan qaabkana ah waa sida u fiican ee akmalka ah ma waajiba inuu qaabka u niyeysto waajib ma aha waxaa waajib un ah inuu cayimo saasoo tilmaamay adaaga iyo fardiyada iyo idaafada lilaahi tacala laleeyahay intaasba waxaa ku jira khilaafki la soo sheegay ee salaadda lagu soo sheegay salaadda waxaa nagu soo dhaaftay in waxaa weeye niyat اlfardiya ay waajib tahay soo ma laakiin niyat aladaa inaysan waajib ahayn niyat alidaafa ila اllahi tacala inaysan waajib ahayn ilahay loo daafay lillahi ilahay baan u tukanay inaad dhahdo inaysan waajib ahayn niyat aladana inaysan waajib ahayn salaadda inay adda inaad niyeysato khilaafkii halkan ku jiray ayaa ku jira sida saxiixana lama shardinayo laakiin culammadu waxay dhaheen xataa niyat alfardiya lama shardinayo ramadaanka niyat alfardiya ramadaanka hee lama shardinayo salaadase waa la shardinaya halkan haddaba minhaajka halkan uu tilmaamay muctamed ma ah qowlka muctamedka waxa weeye niyat alfardiya inaysan shardi ahayn oo maxaa saa loo yidhi maxaa ramadaanku farad waxaan ahayn ma noqo arad waxaan ahayn ma noqdo xataa hadduu qofka niyeyso wax kale ka soomo maba asaxaysaba ramadaanku ramadaan baa laga soomi karaa waxaan arad ahaynna ma noqdo laakiin salaaddii faradna way noqon kartaa sunana way noqon kartaa xataa salaadda duhur sunna way noqon kartaa wasey noqon kartaa qofki haddii salaaddii duhur uu maalan keligii tukada dabeetana u hela jamac tukanaya wuu la tukanaya sooma waxaa sunna inuu la tukado dambe uu tukanaya duhur buu niyeysanaya balo fiirso waana salaad sunna ah salaad sunna ah asalaa muaada la salada la soo celiyo sidoo kale hardi maaha inuu sanada cayimo haadihi sana ramadaan haadihi sana inuu dhaho hardi maaha waayahay wuxuu ihi walow nawa haddii qofkii uu niyeysto leylata alaaiina habeenka soddonaad oo min shacbaan shacbaan ka mida sooma qadin berri inuu ka soomo can ramadaan ramadaan inuu ka soomo in kaana haddii uu yahay minhu ramadaanka hadduu ka mid yahay berridaasi fa kaana minhu uu ka mid noqdo ramadaanka lam yaac canhu ooma gudayo kamana dhacayo oo maalintaasi kama gudayso ramadaankii ilaa ida اctaqada inuu ictiqaadiyo mooyaane ama uu maleeyo kownahu maalinkaasi beri ah inuu yahay minhu ramadaankii biqowli man qof qowlkiina uu ugu maleeyo yaiqu bihi ku kalsoon yahay min cabdin adoon ah aw imra'atin haweeney ah aw sibyaanin ama caruur rushada o hanuunsan wuxuu ku yidhi haddii uu niyeysto berri inuu soomo habeenkii shacbaan soddonka ahayd ayuu niyeystay inuu berri ka soomo ramadaan ilan haddii shacbaan ay soddon waa berri waaba ramadaan waa lagu hubaa laakiin waxaa laga hadlayaa maalinta loo yaqaano yowmu shak yowmu shakiga waa maalinta shacbaan ay tahay soddon buuxo haddaba habeenkaa shacbaan ay soddonka tahay haddii uu niyeysto berri inuu ka soomo ramadaan haddii maalintaasi berridaasi ay noqoto ramadaan oy sidii noqoto ooma guday sujuud ilaa inuu ictiqaadiyo berri inay tahay ramadaan uu maleeyo mooyaane oo dad markhaatiga aan geli karin qowlkooda laakiin dee cadlu riwaaya cadlu shahaada aan ahayn inuu qowlkooda qaato mooyaane sida caruur yar yar oo hanuunsan ama haweeney ama addoon waxaasaa loo leeyahay waxaa weeye alaslu in lagu jiray hacbaan soo maaha marka asalkii baan istisxaab ku samaynaynaa niyadiina wuu tacliiqiyo wuxuu ku xidhay taradud buu soo geliyay niyadii in kaana minhu in kaana waa har tacliiq buu ku sameeyey niyadii niyadan in tacliiq laga ilaaliyo wayaan waxay ahayd inuu dhaho berri waa niyeysanaya mar hadduu saa dhii lahaa way u asixi lahayd sidoo kale haddii uu mala haysto way u asaxaysaa oo haddii maalan uu dhaho in kaana minhu berri hadday soo noqoto oy sidaasoon ku noqotay way u asixi lahayd haddii uu cuskaday qowl qof qowlkiisa la qaadan karo laakiin bish aan ka markhaati kici karin sida haweenaydii oo kale waan kaan soo tilmay ina bishi ka markhaati kici karin keligeed addoon oo kale addoonka waa kaan soo tilmay inuusan markhaati gelayn bisha caruur yaryar baa ka markhaati kacay oon qaangaadh ahayn laakiin hanuunsan oon been lagu aqoon run sheegaya rushada wuxuu maalif ku leeyay waxa waa caruur aan been lagu aqoon haddii uu marka u malaynayo waa hagaag markaasi way asaxaysaa waaya taa cagsigeeda halkanuu ku sheegaya wuxuu hi walow nawaa hadduu niyeysto leylata alaaiina habeenka soddonaad oo min ramadaan ramadaan ka mid a ah sooma qadin berri inuu ka sooma in kaana min ramadaan hadduu ramadaan ka mid yahay ajza'ahu uu gudaya in kaana minhu haddii maalintaasi ay noqoto ramadaan tan waa masalada haddan soo tilmaamayn cagsigeeda waxa weeye habeenkii ay soddonka ramadaan ay ahayd ayaa wuxuu niyeystay berri inuu ka soomayo ramadaan haddii uu ramadaan yahay haddii bishii la arkana de wuxuu i markaa waan afuri doonaa qofkana tacliiq buu niyadii geliyay bal u fiirso laakiin asaga waxaan idhi way u ansaxaysaa haddii berri ay noqoto ramadaan oo maxaan u kala qaadnay kan iyo kii hore kan waxaa asal ah ramadaan ramadaankii baa soo socday haddaba waxay u badantay inuu berri ramadaan noqdo saasay u badantay istisxaaban lilasl in ramadaan baa soo socday marka sidaa darteed niyadiisaas waa niyo xoog badan oo asal ictimaadiisa laakiin kaa hore niyadiisu asal ma haysato asal ma haysato shacbaan baa soo socota saa darteed asaga maanaan ka yeelin ilaa inuu mala ictimaada mooyaane kan laakiin maadaama asal uu ictimaaday oo waxa weye ramadaanka soo socday oo haddii maalintii ay noqoto ramadaan suu filayay oo soo dabuuxday ramadaan ay noqoto waa asaxaysa wuxuu yidhi walownawa hadduu niyeysto leylata alaaiina habeenka soddonaad min shacbaan ka mid ah shacbaan sooma qadin beri inuu ka soomaya can ramadaan ramadaan in kaana minhu hadduu ka mid yahay beridaasi ramadan haday noqoto oo fakaana minhu ramadaan ay ka noqoto lam yaqa canhu ooma gudaysa ila inuu ictiqaadiyey mooyaane kownahu beridaasi inay tahay minhu ramadaankii biqowli man qof hadalkiin uu ku ictiqaadiyo yatiqu bi ku kalsoon min cabdin adoon ah oo imra'atin ama haweenay ah oo sibyaan rushadaa ama carruur hanuunsan ah. ku sheegayo waa carruur aan lagu aqoonin weeyaan oo runta sheega walow nawaa hadduu niyeyso leylata alaaثiina habeenka soddonaad oo min ramadaan ramadaan ka mida ah Eh, soma qadin inuu soomaya in kaana min ramadaan hadduu ramadaan ka yahay yajzahu u gudayaa in kaana minhu haddii beridaasi ay noqoto ramadaan walow ijtabaa haddii qofkii uu iska dhexgala uu ka qarsoomo ramadaanki saama shahran bil ayuu ku soomaya bilijtihaad ijtihaad buu ku soomayaa fain waafaqa haddaba haddii uu waafaqo maa bacda ramadaan ramadaan wax ka dambeeya ajzaahu wuu u gudayaa wahuwa kaa uu soomaynayo qadaaun qallo weeye cala alasaxi falow naqasa haddii uu dhinaado ama uu naaqus noqdo bishaa uu soomay ijtihaadku ku soomay wa kaana ramadaana ramadaanna uu ahaa taaman mid dhammaystira lazimahu waxaa ku laazimayay marka ayada ah yowmun aakhara maalin kale inuu soo qalleeyo halkan wuxuu ku tilmaamayaa qof bisha ramadaan aan la soconin waa qof xidhan oo maxbuus ah jeel buu ku jira bisha lamaba socdoba mana arkayo dadka warkoodana maba soo gaarayo gaalaaba maalan uu xidhan yahay kaba soo qaad gaaladaasna waxay uma sheegayaan bishiina ma arkayo wax tawaariikhu la socdana ma jirto qofka asaga ah see buu soomayaa wuxuu ku wuxuu ku soomaya ijtihaad wuu dadaalayaa yani iska soomi mahayo iska soomi mahayo bisha uu isleeyahay aleelahay bishana ramadaankii u dhow inay tahay ayuu malihiis ku soomaya maalan hadduu saacad haysto oo kale saacad hadduu haysto maalan taariikhii tilmaamaysa dee wuu ictimaadi karaa oo bilihii uu isxaafijinaya milaadigii iyo kuwii maarata carabiga aha oo kale ama ijtihaad buu ku sameeya waaya culamadu waxay dhaheen waxyaabaha lagu ijtihaado waxaa ka mid ah sida maalan guga oo kale iyo xagaaga iyo kuleylka iyo qabow maalan ramadaanka wuxuu soo geli jiray xilli kuleel ah xilliga kuleelaha hadii la gaadho wuxuu filayaa inuu ramadaanka soo galay ama xagaagu ramadaanka soo geli jiray oo sanadkan ku toosnaa xagaagii markii la gaadho ayaa markaa uu soomaya wahaakada haddaba hadduu sidaa ku soomo qofkii dabeetana u waafaqo maa bacda ramadaan suwar kala duwan bay leedahay masalada ramadaankii wuxuu waxay u soo caddaatay inuu ka dambeeyey oo bishii ka dambeysay uu soomay way u gudaysaa shawaal buuba soomayba intuu ijtihaaday ayuu ijtihaadki wuxuu kaga dhacay shawaal soonkiisii wuu ansaxayaa laakiin wuxuu noqonayaa qallo qallow noqonaya idan shawaal waxay ka dambaysaa ramadaan haddii bishii uu soomay maalin ay dhimanayd maalan hawaal waxay ahayd maalan sagaaliy labaatan sagaaliy labaatanki buu soomay ramadaanna waxaa soo caddaatay inay soddon ahayd maalintii ka dhimanayd wuu soomaya waa halkan uu ku leeyahay falow naqasa wakaana ramadaanu taaman lazimahu yowmun aakhar maalin buu soo qalanay maalin buu ku daraya ille maalintaas waa ka dhimanayda walow halida bitaqdiimi horumarin haddii uu ku khaldamo qofkii oo adraka ramadaan ramadaan uu soo haleelo lazimahu sawm inuu sooma laazim ku waajibaysa wailaa haddii kale faljadiidu waxaa weeye qowlka jadiidka wujuubu lqadaai qalii inuu waajibayo markana uu ijtihaaday qofkii laakiin wuu ka hor bishii ramadaan buu ka hor oo maalan shacbaan buu soomay ramadaankiina uu soo haleelo wuu ogaaday dib baaba looga sheegayba inay ramadaanka imika u yahay ee bishii aad soontay ku ijtihaadeen maba ahaba marka waxaa laga rabaa inuu ramadaankii soomo ila uu soo haleelay haddiise uusan haleelin bishii ramadaan oo dib uu ka ogaaday ramadaantioo dhammaatay ayuu ogaaday bishuu soomay inay ahayd bishii ka horreysay ramadaan shacbaan bay ahayd ama rajab bay ahayd aduu bil ka horreysay muu soomay marka ayada ah soonkii ma u ansaxaya maya marba hadduu ogaada inuu ka hor raacay waxa weeyaan soon inuu soo qaleeya waajib ku noqonaysa maxaa yeelay cibaadada haddii wakhtigeeda ka hormarto ma ansaxayso hadday kadib dhacdo laakiin qalay noqonaysa maalan salaada duhur haddii aad malaysa in salaad duhur la gaadho oo tukato salaad duhuroon gelin kadibna aad ogaatay in salaada duhur aad ka hor dhacday de salaadaadi ma ansaxin inaad soo qalayso ayaa lagaa rabaa salaadaas tanna waa sidaas oo kale qofkan wuxuu ka hor dhacay ramadaankii asagoo moodaya bisha ramadaan inay tahay bishan dabeetna waxa u soo caddaatay inuu ka hor dhacay ramadaanki waa qalay qalii baa lagu leeyahay hadduu ka dambeeyo waxaan idhi way u ansaxaysa oo qalli noqonaysa lakin haduu ka horeeyo qallo uma noqonayso waayahay wuxuu ku walow qalid hadduu qofkii ku qaldamo bitaqdiima horumarin oo waajarka ramadaan ramadaan uu soo haleelin lazimahu sawmuhu inuu soomaan laazim ku noqonayso wailaa haddii kale uusan ramadaan soo haleelin oo uu dib ka ogaado markii ramadaanka uu tagay kadib faljadiidu qowlka jadiidka waxaa wujuubu lqadaa'i inuu soo qaleeyo ayaa waajibka ah. maxaa cibaadadii wuxuu riday wakhtigeedii oon la gaarin saa darteed uma gudayso walowna gabadha hadday niyeysato alxayadu gabadhii caadada qabtay sawma qadin berri soomaysa qabla inqidaaci dami haddii dhiiggeedi intuusan goyn ka hor uma dabeetana inqadaca dhiigga uu go'o leylan habeenkii saxa soonkeedu u asaxaya inta malaha haddii uu dhammaystirmo fi leyli habeenkii akar waxayd xaydka intiisii bannayd wakada saasoo kale qadrulcaadati caadada qadarkeedii haddii uu dhammaystirmo fil asax gabadhii xaydka qabtay ayaa habeenkii bay sii niyeysatay berri inay soomayso ka go'en dabeetna dhiiggiiba habeennimadii ka go'ay soonkeedii ma asaxayaa soonkeedii wuu asaxayaa soonkeedii wuu asaxayaa mar haddii habeenkii uu u dhammaystirmay aarulxayd habeenka ay niyeysanaysa xaydka intiisa badnayd ayaa u dhammaystirantay oo an iyo toban cisho ayuu xaydku hayay gabadhan aarulxayd maxaa xiga an iyo toban cisho wa ka dambeya waa maa xayd baa ka dambeeya xaydkii waa aqsa muddat alxayd waxaa ka dambeeya waa istixaada soo ma dhabar furanka gabadha qabta ma soomi kartaa sonkii ma ka asaxaya uu ka asaxaya haddaba gabadha tan an iyo tobankii waxa way aqsaa muddat alxayada way u dhammaatay marka habeenka wayna niyeystaaba aslan soonkeediina saas uga asaxaya waxaa la mida ah taas oo dumarku aad u weydiiyaan tan dambe oo ah qadar alcaada caadadeedii baa u dhammaatay waxay isku taqaanay caadada inay hayso shan cisho maalan shantii cisho way u dhammaatay beri marka ma niyeysan kartaa soonkii iyadoo weli eh, dhiig uusan ka goyn way niyeysan kartaa laakiin waxaa muhiim uun ah in dhiigu ka go'o fajarka intaan la gaadhin fajarka intaan la gaadhin inuu dhiig ka go'o ayuunbaa muhiima ah. haddiise dhiiggu uu socdo bacda alfajr waagii oo baryey dhiiggii uu socday waxay ka meehatay maala barqadii ayay ka meehatay markaa soon ma asaay soon maba asaay dhiiggii baaba soo dhex galay soo maaha eh, maalintii ramadaanka waaa laga hadlaya haduu dhiig ka go qabla alfajr waxa halkan maslada mualif uu sheegen waxa wey niyadii saamayn ku leedahay niyad ayay he saamayn ku leedahay marka gabadhaas ayada ah niyadii way jasmin kartaa mar haddii aar muddat alxayd ay u dhammaatay ama qadar caada ay u dhammaatay lakiin haddii labadaa midna aysan dhicin oo aar muddat alxaydna aysan u dhammaanin caadadeediisan u dhammaanin oo maalan shan cishay caadadu hayn jirta maalin baa u laaban dee markaa ma niyeysan karto hataa haddii dhiigu ka go'o qabla fajr soonkeedu ma asaxayo maadaama niyada aysan jasminin sidoo kale haddayna caado lahaynba wuxuu hi walow nawa tadiniis alxaydu gabadhii xaydka lahayd xaydka qabtay sooma qadin beri inay soonta qabla inqidaaci dami dhiigii intuu sankin ka hor tuma inqadaca dabeetana dhiigu ka goolin habeenkii sax waa asaxayaa soonkii niyadiina waa asaxaysa intama laha waa haddii u dhammaystirmo fi leyli habeenkii akaru xayd xaydka intiisa badnayd wakada asaasu kale qadru alcaadati caadada qadarkeeda hadday u dhammaystiranto fil asaxi wajka asaxnadan wallahu tacala aclam wasala allah wasalam